bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo tobnaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xusein أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون الله سبحانه وتعالى tacaala waxa uu yidhi alleh axasa uu dareemay ciisaa ciise markuu ka dareemay minhum kuwa alla u diray xaggooda markuu ka dareemay alkufra gaalnimo marka uu ka dareemay qaala wuxuu yidhi man keeba ansaarii ah kuwa ii gargaaraya ila allah anigoo u kacaya allah subxaanahu wa tacaalaa xagga uu amray inaan u kicitimo falammaa markii axasa uu ogaaday ciisaa ciise markuu ka ogaa ogaaday minhum ayaga xaggooda macnaa ahlulkitaabkii ama reer bani israa'iil alkufra gaalnimo markuu ku ogaaday ama gaalnimo ka ogaaday ay kufriyeen qaala wuxuu yidhi man ansaarii man duulkeeda ansaarii ah kuwa ii hiilin doona oo ii gargaaraya daahiban ila allaahi anigoo u kacaya allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa macnaa halka ilaahay faray subxaanahu allah dartiiya i maaragtay ii hiilinaya weeye markaa man manansaari kuma ayaa ii hiilinaya fi dacwa sa daahirkii sidaa weeye ila allah waana sida uu ku fasiraya mujaahid raximahu اllah oo dee rasuulkuba sidaasuu odhan jiray salawaatu اllaahi wasalaamu calayh qaala waxay yidhaahdeen alxawaariyuuna kuwii ansaarta ahaa alxawaariyuun waxa weeye annaasir ma arkaysaa oo qofka gargaaraya ilaahay rusushiisa u gargaara baa la yidhaahdaa waxaana inagaga filan maaragtay tafsiirkaasi xadiidkii ku jiray saxiixeynka rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dadka markuu tirtirsiyey yowma alaxsaaba waa kii inta badan uu ajiibayay zubayr haddana uu tirtirsiyey ee subayr haddana kacay waa kii rasuulku laha calayhi salaatu wasalaam likulli nebiyin xawaariyu wa xawaariyo subayr ee marka waa ansaar kuwa hiiliya weeye qaala waxay yidhaahdeen alxawaariyuuna kuwii u hiilinayey ee ciise u gargaarayay naxnu annaga ayaa ansaarullaahi alle kuwa u uhiilinaya ah macnaa diinta ilaahay annaga ayaa u hiilin doona naxnu annagu ansaaru ansaarullaah alle diintiisa kuwii u hiilinayay ayaanu nahay aamanna waanu rumaynay billaah alle ayaanu rumaynay ee washhada ka maraq noqo ciisow biannaa annagu muslimuun kuwa hoggaansamay inaanu nahay wajhada ka marag noqo biannaa annagu muslimuun kuwa hoggaansamay inaanu nahay rabbanaa allah isagoo iyaga weli hadalkoodii ka sii hadlay allah wuxuu idhi subxaana rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow aamannaa waanu rumaynay bimaa kii ayaanu rumaynay anzalta aada soo dejisay kutubta soo dejisay waanu rumaynay waattabacnaa waanu raacnay alrasuula rasuulkan ciise ahna waanu raacnay ee faktubnaa ilaahayow noqor maca ashaahidiina kuwa marag furi doona macooda ilaahayow noqor faktubnaa noqor maca ashaahidiina kuwa marag kaca ilaahay oo kuwa jumladooda nagu qor bay leeyihiin mufasiriinta ibnu cabaas oo kale ashaahidiin ay leeyihiin ilaahay una raaci waxa uu leeyahay waa ummatu muxamed sala allahu calayhi wasalam sanad jayid ah ayaa tafsiirkaasi kaga soo arooray cabdilaahi ibnu cabaas weeye allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala wamakaruu way shirqooleen ciise nimankii yuhuudda ahaa oo macnaha ciise way qabteen way dulleeyeen waxay damceen inay daldalaan oo ay dilaan laakiin ilaahay baa subxaanahu watacaala ciise u ekaysiiyey qof aan isaga ahayn uu u shabahay markaa kii ciise ilaahay u ekaysiiyey ayay dileen oo iyagu intay shirqoolka wadeen ilaahay shirqoolkoodan mid ka daran oo ka awood badan ayaa allahna ku waday wamakaruu way shirqooleen macnaa makri iyo shirqoo biciisa ciise ayay shirqooleen wa makara allaahu allana waa shirqoolay bihim ayaga ilaahayna wuu shirqoolay oo iyagu hadday la yimaadeen shirqool iyo maaragtay inay ciise hoos ahaan u dilaan iyagana ilaahay baa subxaanahu watacaala shirqoolay markaas ayaa waxay doonayeen uu alla u suurtagelin waayey ciise ilaahay baa ka kor qaaday oo aana maaragtay may dilin xaqiiq ahaan laakiin waa loo ekeysiiyey qofbaa inta loogu shabahay ayay qofkii dileen makriga ilaahay sidaasi ayuu ahaa ee markaa makrigan marka allah xaggiisa loo tiiranayo <clears throat> waa mamduux ma arkaysaa ilaahay sifo loogama maaragtay dilaaciyo laakiin ilaahay cidda makri samaynaysa amba shirqool samaynaysa inuu iyaga shirqoolo waa arrin ilaahay uu ku ammaanan yahay subxaanahu watacaala wallaahu alle khayruulmaakiriin inta wax shirqoosha ka ugu shirqoolka wanaagsan weeye khayrulmaakiriin inta wax shirqoosha ka ugu shirqoolka wanaagsan weeye ee shirqoolkiisu sidiisa u fulay istiraaj ilaahay subxaanahu watacaala dawaarkuu rogayay meel aanay ogeyn oo aanay kaba filaynin ayuu allah kaga imanayaa subxaanah markaasaa waxay doonayeen waxaan ahayn ayaa ilaahay garka u gelinaya idraaj buu ku samaynayaa ma ogti makriga ilaahay sidaa weeye subxaanahu wa tacaala id qaala allah udkur xusnebiyow oo bal u sheeg sheeg id waagii qaala allaahu alle yidhi yaa ciisaa ciisow innii anigu allah baa sidaa yidhi mutawaffiika kii ku-oofsan baan ahay aye waan ku-oofsan doonaa kii ku-oofsan baan ahay waraaficuka kii kuu koryeeli baanahay ilaya xaggayga waan kuu koryeeli doonaa mufasiriintu aayaddan aqwaal dhowra bay ku leeyihiin culimmada qaar sida qataada oo kale waxa uu leeyahay aayadda waxa ku jira hadalka ee waxa la yidhaahdo ee maaragtay muqadam iyo muahar oo maalan hadalka qaabku siduu u kala dambeeyey ayaa loo kala horaysiiyey buu leeyahy oo taqdiirka isagu uu samaynayaa waxay tahay innii anigu raaficuka kii ku koryeeli baan ahay ilaya xaggayga wa mutawafiika kii ku oofsan baan ahay yacnii markaan ku koryeelo oon xagga samada kuu kaxeeyo kadib ayaa intaad arladii tagto ayaan arladii kugu oofsan doonaayo halkaasaan kugu dili doonaa weeye kaasi waa tafsiir weeyaan tafsiir weeye culimmada qaarkood waxay leeyihiin alwafaatu haahunaa macnaheedu waxa weeye waan ku seexin doonaa innii anigu mutawafiika kii ku seexin doona baan ahay lulo kugu ridi doona dabadeed waraaficuka kuu koryeeli doona ilaya xaggayda oo waxay leeyihiin alhuwafaatu haahunaa waa annow oo iyadoo maaragtay oofsashada noocani ay hurdada tahay qur-aanka way ku soo aroortay waa kay allah yidhi subxaanahu wa tacaala wahuwa aladii yatawafaakum bileyli waa ilaaha habeenkii idin seexiya allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtihaa waalatii lam tamut fii manaamihaa hurdadeeda hurdada waa ka ilaahay ku oofsada marka ficilku labada siyaaboodba wuu noqdaayoo dilid iyo seexin labadaba waa ay noqotaa waxay u daliishanayaan oo kale ducada kale alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana ma arkaysa oo markaa waa wafaatu nowm bay leeyihin wafaatu nowm ayay leeyihin iyada dee shaki kuma jiro oo axaadiistu mutawaatir bay ku tahay ciise inaanu dhimanin nusuulu ciisa axaadiista ku aroortay waa mutawaatir macnaa inuu ciisa soo degi doono ayaamaha dajaal maaragtay uu imanayo oo arlada joogayo dajaal ciise inuu iman doono ciise eryan doono ciise uu dili doono ma waa arrin mashhuura weeye inuu shareecada islaamka ku dhaqmi doonana waa wax jira doofaarka dili doono oo saliibka iyo aqlaanqayrtan uu jijabin doono jisyadu ay istaagi doonto waa arrin maaragtay sugan oo haabita weeye marka allah markaa ciise ma dhimanin weeye ciise ma dhimanin oo xataa haddii la yidhaahdo id qaala allah udkur xuswaagii qaala allaahu alla yidhi yaa ciisaa ciisow innii anigu mutawafiika kii ku oobsan baanahay macnaa oofsashadani inaanay dhimasho ahayn dee waxaa caddaynaya axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo iska jiraan dad caqlaaniyiina amba caqiidadoodu ay munxarif tahay oo qaba ciise inuu dhintay waa muctaqad faasida weeye ma waraaficuka kii kuu kor yeeli baan ahay ilaya xaggayga wa mudahiruka kii kaa sarraysiin baan ahay wa mudahiruka kii kaa koryeeli kii kaa sarraysiin baan ahay min aladiina kuwa kafaruu gaaloobay kuwana waan kaa koraysiin doonaayo kuma soo gaari doonaan wajaacilu ladiina kuwii kii ka dhigi baan ahay saasa odhanaysaa wajaacilu ladiina kuwii kii ka yeeli baan ahay ittabacuuka ku raacay fowqa aladiina kuwii korkooda kafaruu gaaloobay oo kuwa yuhuudda ah kuwa adiga ku raacay manaa waa raaci toosan weeye ma arkaysaa waa ka koryeeli fowqa aladiina kuwii korkooda kafaruu gaaloobay mufasiriinta qaar waxay leeyihin kuwan raacay caqiidada toosan sidii ilaahay subxaana kutubtiisa u rumeeyey ku rumeeyeyna waa muslimiintaba waxay noqonayaan ficlan fowqa aladiina baan yeeli kafaruu gaaloobay ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaadhay oo waa almuslimuun iyo ayaamihii ciise joogay ciddii maaragtay iimaan dhab ah oo xaqiiqiya ku raacday inkastoo mararka qaarkood ay iska dhacdo in kuwa kufaarta ah idaala ay helaan muslimiinta ay ka gacan sarreeyaan iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala la leeyahay sababtuna ay ka timaado un muslimiinta oo ayagu leexda uma dabadeed ilaya aniga xaggayga ayuunbuu yahay marjicukum noqodkiinuna xaggayga unba usoo wada noqon doontaan adiga iyo kuwii kuu kufriyey iyo kuwa maaragtay ku rumeeyeyba fa waan xukumi baynakum dhexdiinna fii maa ay fi ladii kii ayaan ku xukumi kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna kuwii isku khilaafa fiihi isaga fiihi isaga dhexdiisa waxaa isku khilaafsanaydeenna waan idinku kala saari doona haye kala saaridii baaba ilaahay cadeeyey subxaana wa tacaala oo kala saaridii baa watana fa ama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay kuwaasi fa amad waa tafsiil moogtay taqsiim ka dadkii baa laba kala noqday fa ama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fa ucadibu waan cadaabi doonaa hum kuwaasi cadaabaa ayaan cadaabi doonaa amba cadaabaa cadaab baan ku cadaabi doonaa cadaabkaasoo shadiida adag fi dunyaa baan ku cadaabi oo ilaahay uu fari doonaa in lala jihaado oo la laayo la dagaalamo waalaakhira iyo wa fi laakhira labadaba waan ku cadaabi doonaa baa ilaahay waayo cadaabku wuu dhacaa adduunyada iyo aakhiradaba alcadaab wuu dhacaa cadaab adna ahlaagiyadan imtixaan waxaan wamaa lahum umana ahaani macnaa min naasiriin kuwa u hiiliya ma heli doonaan baa ilaha leey subxaana wa tacaala kuwa sidaasaan u heli doonaan waama aladiina kuwase saasud odhanaysaa waama aladiina kuwase aamanuu alla rumeeyey wacamiluu falaa asaalixaati camalada wanaagsan sameeyey fayuwafihim wuu u oofin doonaa alle iltifaat baa dhacay ma ogta waama aladiina kuwasi aamanuu alla rumeeyey wacamiluu sameeya alacmaala qadar ila tan waa sife acmaasha asaalixaati wanaagsan fayuwafiihim alle wuxuu u oofin doonaa ujuurahum abaalkooda ajaradooda alle u wafayn doonaa wallaahu allana laa yuxibu ma jecla aaalimiina kuwa aalimiinta alla ma jecla daalika qisadaasi ku saabsan ciise iyo maaragtay qisadiisa natluuhu waxaanu ku akriyaynaaba allah yii daalika qisada tilmaanta waxay ku dhacaysaa qisatu ciisa natluuhu waxaanu ku akriyaynaahu qisadaasi calayka korkaada min alaayaat aayaadka xaal ay ka mid tahay aayaadka ilaahay xaala kownihaa min alaayaat xaala ilaahay aayaadkiisa ka mid tahay ayaanu korkaaga ku akhriyaynaa wadikri xaal ay ka mid tahay waxyi ama alxakiim ay almuxkami la sugay baad odhanaysaa alxakiimi ay almuxkami la sugay iyadoo ilaahay dikrigiisa iyo waxyigan alle ku waxyooday ka mid ah ayaanu ku waxyoonaynaa baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ina matala ciisa ciise sifadiisu xaaladan ciise lala yaaban yahay aabbala-aanta alle ku abuuray ina matala ciisa ciise sifadiisu arrintiisu cinda allaahi alle agtiisa ka mathali aadama waa aadam sifadiisa oo kale waa sidii aadam oo kale ka mathali aadama ay ka sifati aadama waa aadam sifadiisii oo kale ilaahay dee aadam u abuuray min hayri abin walaa ummin arinta ciise waxaa kaba sii qariibsan oo aqrabu minhaa ah abuuritaanku ilaahay aadam abuuray bilaa abin walaa ummin khalaqa alla wuu abuuray khalaqa wuxuu alle ka abuuray hu aadam min turaab ciid buu alle ka abuuray uma dabadeed qaala wuxuu idhi lahu ay liaadama aw lituraab ciiddii wuxuu alle ku yidhi kun noqo macnaa aadam noqo fayakuunu fahuwa yakuun ay fakaana markaa wuu noqday kun noqo aadam noq bashar fayakuun fahuwa yakuun uu ahaan doonaa ay bimacnaa fakaana waa xikaaya xala almaadiya alxaqu xaqu xaquba min rabbik xagga rabbigaa ayuunbuu ka ahaadaa nebiyo amba huwa qisadani alxaqu weeye oo min rabbik xagga rabbigaa ka yimi ee falaa takun ha noqon nebiyow min almumtariin ay min ashaakiin kuwa shakisan mid ka mid a ah. alimtira min almumtariin kuwa shakisan mid ka mida ah ha noqon faman qofka xaajaka kugula dooda fiihi ay fii ciisa ciise shanigiisa iyo siduu alla u abuuray qofka kugula doona min bacdi ma ay min bacdi aladii maadani mawsuulo weeye faman xaajaka qofka kugula dooda fiihi ay fii ciisa min bacdi maa ay min bacdi aladii kii dabadii jaa-aka adiga kuu yimi min alcilmi xaalkaa kuu yimi cilmiga uu ka mid yahay qofka kugula dooda ee arrinta ciise sida alleh kaaga sheegay si ka duwan kuula yimaada faqul waxaad tidhaahdaa nebiyow tacaalow kaalaya nadcu aan u yeedhno aan u yeedhna h eh, waa jawaabtii amarka nadcu aan u yeedhna h eh, abnaa'anaa caruurtayada iyo wa abnaa'akum carruurtiin iyo wa nisaa'anaa haweenkayada iyo wa nisaa'akum kuwiin iyo wa anfusanaa lafahayaga iyo wa anfusakum kuwiin aan u yeedhna gegadaa inoo saara uma dabadeed markaynu gegada u wada baxno dad waaye dad maaragtay qaar waaweyn iyo kuwo yaryarba amba yar iyo weynba uma dabadeed nabtahil aan habaartano aan is-awaa-idno keenna aan xaqa ku taagnayn ilaahay subxaanahu watacaala inuu nacdalo uma dabadeed nabtahil aan nacdalno albahla aw ilbuhla waxaa la yidhahda nacdashaa la yidhaahda uma dabadeed nabtahil aan habaartano qisat lmubaahala la yidhaahdo aan habaartano oo fanajcal aan yeelno fanajcal aan yeelno lacnata allaahi alla nacdashiisa cala alkaadibiina kuwa ku been sheegaya arrinta ciise aynu xaqiiqadaa u baxno soo saara dad iyo dunyaba waxaad haysataanoo maaragtay aan habaartanno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nacdashiisu inay ku dhacdo amba ay ku soo degto nacdasha alleh ka ku been sheegaya arrin daciife aynu banaankaa isugu baxno aynu awaaid taanu awaaid wax la yidhaahdo aynu sabaarno bal markaa hala ogaada ka xaqa ku taagan nimanku dee waxbay garanayeen waa qisadii ku soo aroortay fi bukhaari iska garanaysaanoo ninkii caaqib la odhan jiray iyo sayid waftigii nimanka reer najraan bay ahaayeen najraan nasaa kiristaan bay ahaayeen yuhuud bay ahayn kuwani markaa rasuulka ilaahay bay u yimaadeen iyagoo doonaya markaa inay rasuulka ilaahay la habaartamaan dabadeeto mid ayaga ka mida ayaa wuxuu ku yidhi waa ka caaqib laydhaa buu ahaa ayuu kii kale ku yidhi laa tafcal fawallaahi lain kaana nabiya falaa cannaahu laa nuflixu naxnu walaa caqabunaa min bacdina wallahi inaydaan liibaanayn buu yidhi hadday nebiga alla habaartanno hadduu yahay guuldaro ayaa inagu dhacaysa markaa rasuulka waa kuu ku yidhi innaa nucdiika maa sa'altanaa waxaad naga doontay baanu ku siinaynaa wabcad macanaa rajula amiina waxaadna raacisaa nin aamina walaa tabcad macanaa ila amiina mid aan aamin hayna hana raacin waa kii ku yidhi dabeeta rasuulku waa yidhi waxaan idin raacin doonaa rajul amiina markaa saxaabadii rasuulka la joogtay waa kuwii u hanqaltaagay martabada iyo darajada sare ee dee aaminimada waa kii rasuulku odhan jiray qum yaa abaa cubayda ibna aljaraax ma markuu istaagay waa ki yidhi haadaa amiinu haadihi اlumma markaa waa kii sidaa u raaciyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala sidaa ku dheh uma nabtahil aan habaartanno wey oo fanajcal aan yeelno lacnata allaahi cala alkaadibiin halkaa inoo saara gegadaa wey ina haadaa qisadaani ina haadaa qisadani lahuwa isagunba damiiru fasli baa la yidhaahdaa alqasasu warca ay alkhabar kan ayaa wararaa ina haadaa kani lahuwa alqasasu isaga ayuunbaa war ah warar ah wararkaasoo alxaq ah wamaa min ilaahin mid la caabudaa ma ahaanin mintani silo wey ila allah alla mooy istiqraaq bay faa'iideynaysaayoo mintani waxaa ku tusaysaa ilaahay cibaadadiisu xaq tahayba inaanu jirin cid kastoo alle ka soo hadhow la caabudaa ila allah alle mooyaane waina allaha alle lahuwa alcasiiz isaga ayuunba aka aan cidi ka adkaanin alxakiim waana allaha aan qaldamin fain tawallow haddaad jeedsataan ama hadday jeestaan faina allaha alle caliim allaha ku cilmiga badan weeye bilmufsidiin kuwa arlada ilaahay fasahaadiya qul waxaad tidhaahdaa nebiyow yaa ahla alkitaabi ahlulkitaabkow tacaalow kaalaya googarnaqsi ilaa kelima bal u kaalaya kelmad kelmaddaasoo sawaa loo siman yahay amba maaragtay siman baynanaa ay mustawiya macnaa loo siman yahay baynanaa annaga dhexdayada iyo wa baynakum idinka dhexdiina marka alkelima imika waxaa loo jeedaa calى اjumlaةi اmufiida sida halkan oo kale ma erey loonama jeedo ma ogtahay ah, ilaa kelima bal kelimadu kaalayabaa ilaahay subxaanah wa tacaala kelmadaa balu kaalaya sawaa cadaalad ah amba loo siman yahay baynanaa anaga dhexdayada u simanaya wa baynakum hiya maxay tahay hiya kelmadu maxay tahay anlaa nacbuda waa inaynaan caabudin anlaa nacbuda inaynaan caabudin ila allaha alla mooyaane cid kale oo walaa nushrika aynaan ugu shariig yeelin bihi bilaahi alle aynaan ugu shariig yeelin shaya shaynaba wanakira fii siyaaqi nafyi shaynaba aynaan alle ugu shariig yeelin oo walaa yatakida aanu ka dhiganin bacdunaa barkeen bacdaa barhka kale aanu ka dhiganin arbaaba rabbiyo rabbiya aanu ka dhig inuu caabudo min duuni illahi alla fa in tawallow haddaad jeebsataan oo taa diidaan amba maaragtay hadday jeestaan faqul waxaad tidhaahdaa ishhaduu ka marag noqda biannaa annagu muslimuun kuwa muslimiina inaanu nahay oonu hogaansanano alla isu dhiibnay ka marag noqda weeye waana ti waraaqaha rasuulku wada qori jiray oo u diri jiray nimankii madaxda ahaa ee xukumi jiray ahlukitaabka xilligadaas yaa ahlulkitaab ahlulkitaabkow lima maxaal waa maadii istifaamtahayd ba xarafka jeer markuu galo waa la iska xadfaa maada alifka masalan lima siima dima cama waa ka sidaa ugu soo arooray ku aragno yaa ahlalkitaabi ahlulkitaabkow lima maxaad tuxaajuuna aada ugu doodaysaan fii ibraahiima ibraahiim maxaad ugu doodaysaan maxaad u sheeganaysaanood leedihiin wuxuu haystaa yuhuudiyad amba nasraaniyad bay diintiihi miladiisu ay ahay maxaad uguma doodaysaa walxaal maxaad ugu doodaysaa maa unsilat aan la soo dejininba attawraa kitaabka towraad laydhah aan laba soo dejin iyo walinjiilu iyo ka injiil la yidhaahdo ilaa min bacdihi ay ilaa min bacdi ibraahiima ibraahim dabadi mooyaane maxaad leedahay yahuudi buu ahaa iyo nasraani buu ahaa afalaa tacqiluun miyaydan caqli lahayn waa xuja waa arrin habowsan waa jarnaqsi leexsan weeye maxaad ugu doodaysaa towraad iyo injiiliba may jirin towraad iyo injiiltoona may jirin yahuudiyada iyo nasraaniytoona ibraahim dabadi bay soo degeen maxaa u leedihiin wuxuu haystay milatuma maaragtay eh, yahuud amba kale ha antum idinku haaulaa iyo haaulaai kuwinaas yaa iska qadar munaadi xarfiga ya ha antum idinku haaulaa iyo haaulaai kuwaasow xaajajtum waa doodeen waa doodeen fiimaa waxbaad ku doonteen ku doodeen ood ku muranteen lakum idinka uu idinku sugnaaday bihi maagaba cilm waxaad cilmi u leedihiin waad ku muranteen horta dee taasi waaba dow ee falima maxaad tuxaajuna aada ugu doodaysaan fiimaa wax maxaad ugu doodaysaan ood ugu murmaysaan laysa lakum idinka aanu idinku sugnaanin bihi isaga cilm ha antum idinku haaulaa'i iyo haaulaa kuwaasow xaajajtum waad doodeen fiimaa waxbaad ku dooday lakum idinka uu idinku sugnaaday bihi maagaba cilmun uu idinku sugnaaday ee falima maxaa tuxaajuna aad ugu doodaysaan fiimaa wax laysa lakum aanu idinku sugnaanin bihi isaga cilmi wallaahu alle ayaa yaclamu ogsoon waantum idinku laa taclamuun kuwa wax ogsoon ma tihnin ba allayi maa kaana ibraahiimu ibraahiim ma ahaanin yahuudiya mid yahuudiya ma ahaanin walaa nasraaniya mid kristaanana ma ahaanin walaakin kaana ha yeeshee ee wuxuu ahaa xaniifa mid diin baadil oo dhan ka leexday oo diinta xaqa ah u leexday xaniif waa maa'il can iladyaani albaaila ilaa diin alxaq ayuu u leexday amba kaana wuxuu ahaa xaniifa mid toosan buu ahaa oo carabta maalan haddaynu naqaano qofku markuu wegdaha leeyahay axnaf bay u bixiyaanoo waxay ula jeedeen toosane waa mid toosan xaniifa macnaa mid toosan buu ahaa muslima ayuu ahaa ay muwaxida oo ina muslima calaa milati lislaam hadda loolama jeedo ee nabiyullaahi moxamed la yimi ila meesha waxaa ka laasimi lahayd ila haddaaba muslim buu ahaa se islaamkuba kama dambeyn waxaa loo jeedaa calaa milati tawxiid calaa milati tawxiid muslima buu ahaa manaa muwaxida buu ahaa midma toosan buu ahaa waa islaam oo muwaxid ah wamaa kaana macnaa maaha tan dambe nebi maxamed la yimi u haysa wamaa kaana mana ahaanin min almushrikiin kuwa mushrikiinta a mid ka mid a ma ahaanin nebiyullaahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam haye allah wuxu uhi subxaana wa tacaala ina awla nnaasi dadka kuwa ugu dhow ugu xiga biibraahiima ibraahim kuwa ugu dhowi laladiina kuwa weeye sidaa dhig ina awla annaasi dadka kuwa ugu dhow biibraahiima ibraahim kuwa ugu xigaa laladiina kuwa weeye ittabacuuhu raacay kuwaasaa ugu xiga kow iyo wahaadaa kan annabiyu ah waa nebiyullaahi maxamed alayh isalaatu wasalaam iyo wladiina kuwa aamanuu rumeeye nebigan ummaddan iyo nebigeeda ugu dhow iyo kuwii ibraahim raacay wallaahu allana waliyu lmuminiin muminiinta weligooda wey ilaahay baa subxaana watacaala weli u ah isagaa u dhow oo qariib u ah isaga ayaana gargaare u ah wadad waxay jeclaatay baa la leeyay xasadka yuhuuddu muminiinta iyo nasaaradu ay xasidayaan ayaa ilaahay inoo caddaynayaa rabbi bayna baraya waddad waxay jeclaatay daa'ifa qolo koox من أهل اlkitaabi ahlulkitaabka ka midii waxay jeclaadeen low yudiluunakum inay idin lumiyaan lowda masderiyadii baan ka dhignay mowta waddad waxay jeclaatay daa'ifa qolo min ahli اlkitaabi ahlulkitaabka ka midii waxay jeclaadeen low yudiluunakum inay idin lumiyaan ay an yudiluukum saasaad odhanaysaa inay idin lumiyaan ay idlaalakum baad odhanaysaa lumintiina ayay jeclaadeen si kale haddaad u dhigto wadat waxay jeclaatay daa'ifa qolo min ahli اlkitaabi ahlilkitaabka ka mid waxay jeclaatay aye low yudiluunakum hadday idin lumin lahaayeen hee la sura bidaalik arrintaa waa lagu farx lahaa way ku farxi lahaayeen wamaa yudiluuna lumin maayaan ba allah yidhi subxaana wa tacaala ilaa anfusahum naftooda mooyaane wax kale lumin maayaan wamaa yashcuruun mase oga oo ma dareensanaba alla yidhi subxana wa tacaala wamaa yashcuruuna ma ogsoona ayaa ilaahay subxaan iyagay arrintani ku dhaca dhici doontaa iyagay maaragtay noqon doontaa kuwa la shirqooday ahlulkitaabko lima maxaa takfuruun yaa ahla alkitaabi ahlulkitaabkow lima maxaad takfuruuna aada ugu kufriyaysaa biaayaati illaahi alla aayaadkiisa maxaad ugu kufriyaysaa walxaal antum tashhaduuna aada qirsantihiin inay aayaad ilaahay ay yihiin walxaal antum tashhaduun xaal aad qirsan tihiin ood maragmakatiin aayaad ilaahay inay yihiin maxaad umroysaan baa ilaha yihi subxaana wa tacaala yaa ahla alkitaab ahlulkitaabkow lima maxaad talbisuuna aada ugu khaldaysaan ood u dhexgelinaysaan alxaqa xaqa maxaad ugu milaysaan bilbaaili baadilka waa khald waa isdhexgelin ma og tahay isdhexgelintaa la shayga shayga lagu baabi'iyo sidaasoo kale ma og tahay yaa ahla alkitaabi lima maxaad talbisuuna ugu khaldaysaan ood u dhexgelinaysaan alxaqa xaqa maxaad ugu milaysaa bilbaaili baailka maxaad ugu milaysaa wa taktumuuna maxaad u qarinaysaa alxaqa xaqa maxaad u qarinaysaa walxaal antum idinku taclamuuna aada ogsoon tihiin annahu lxaq inuu xaqibaya maxaad u qarinaysaa wa qaalat waxay tidhi baa alla yidhi daa'ifa qolo min ahli lkitaabi ahlulkitaabka ka midii waxay yidhaahdeen oo iyagu isku yidhaahdeen waa yuhuud iyo makrigooda eh aaminuu rumeeya biladii kii kitaabkii rumeeya unsila lagu soo dejiyey cala aladiina kuwii korkooda lagu soo dejiyey aamanuu rumeeyey alle wajhannahaari maalinta gelinkeeda hore rumeeya wakfuruu ku kufriya aakhirahu ay aakhira nahaari maalinta gelinkeeda dambana ku kufriya oo maalan waa yuhuud caraboo dee maaragay markaa iskala joogaan ahlukitaab ahayn waxay yidhahdeen gelinka hore islaamnimada gala dabadeeta galabnimadaba islaamnimadii ka soo noqda waxaa meesha ka dhalan doonta war nimankii ahlulkitaabka ahaa maxay ku arkeen diinta ninkani watay wallaahi baadil weeye ila iyaga ahlukitaabka aqoon waa makri geninka hona qala geninka dambena ka soo buuda buydha bal halkay marayaan day aaminuu rumeeya wajha annahaar maalinta gelinkeeda hore wakfuruu ku kufriya aakhirahu ay aakhira annahaar lacallahum yarjicuun likay yarjicuu si ay u noqdaan kuwan garay ee mushrikiintii islaamnimadasi ay uga soo baxaan maana saas yeela walaa tu'minu ha u qirina aye ilaa liman tabica diinakum baleg haddaba tarkiibka aayaddan sidanaynu u wadi walaa tu'minu ha u qirina an yu'taa ay bian yu'taa tu'minudu ay ku tacalluqaysaa walaa tu'minuu ha u rumaynina an yu'taa ay bian yu'taa in la siin axad qofna in la siin haw qirina haw rumaynina midla maa kii oo kale uutiitum laydi siiyey aw amase yuxaajuukum inay idinkula doodi haw qirina cinda rabbikum rabbigiin agtiisa inay idinkula doodi haw qirina ilaa liman qof mooyaane tabica raacay diinakum diintiina raacay qofka diintiina raacay ayuunbaa la siin doonaa oon waxaa la isiiye wax lamida laakiin cid kale haw qirina bay leeyiin walaa tu'minuu haw qirina an yu'taa ay bian yu'taa in la siin mila maa ki axadun axad in la siin qof mila maa kii oo kale uutiitum laydin siiyey ow amase yuxaajuukum in idinkula dooda haw qirina cinda rabbikum rabbigiin agtiisa oo xujo qaalib idinkala noqon doono ilaa liman qof mooyaane axadkaynu ka sugtanoonanaa mowt ilaa liman qof mooyaane tabica raacay diinakum raacay marka laamka amba ka dhig amba ha ka dhigin tafsiirka ugu sahlani kaa weeye ma arkaysaa amba walaa tu'minuu ha u rumaynina oo ha u qirina ilaa liman qof mooyaane tabica raacay diinakum kaasuun idinku rubaxna u qara qul waxaad tidhaahdaa nebi ow ina alhudaa hanuunku hudallaahi un weeye waa ictiraad markaa ah. oo ha u qelina qof diintiina raacay mooyaa si kale an yu'taa lianlaa yu'taa si aan loo siin maxaydaan ugu qireen bay leeyihin an yu'taa ay lianlaa yu'taa si aan loo siin axadun qof midla maa kii oo kale uutiitum laysiiyey ow yuxaajuukum ay lialaa yuxaajuukum markaa laabaa qadaran aw amase yuxaajukum ay lianlaa yuxaajukum si aana idinkula doodin ha u qirina cinda rabbikum oo bitaqdiir illaah la sameeyo tafsiirka hore ashal insha allah qul waxaad tidhaahdaa markaa ka hore qul ina alhudaa huda allaahi wa qul waxaad tidhaahdaa nebiyow ina alfadla fadligu nebinimada la bixiyo risaale imaantaba biyadi illaah ilaahay gacantiisa ayuu ku jira yu'tii ilaah wuu siiyaa fadligaasi man yashaa ciduu doonu siiyaa yu'tii wuu siiyaa allahi damiirku fadliguu noqonayaa man yashaa ciduu doono wallahu alla waasic allaha maaragtay isfidsan weeye subxaana wa tacaala fadligiisu ballaahan yahay caliim waana allaha cilmiga badan leh weeye wa min ahlilkitaab ahlulkitaabkii waxaa ka mida man mid baa ka mida hmm, yakhtasu waa ku gaar yeelaa alle yakhtasu wuxuu ku gaar yeelaa biraxmatihi raxmadiisa wuxuu ku gaar yeelaa man yashaa ciduu doono wallaahu alle dulfadli fadli allaha leh weeye alcadiim fadligaasoo ka sifee alcadiimi weyn wa min ahlilkitaabi ahlulkitaabka waxaa ka mida ah, man mid baa ka mida ah. ee maalan ilaahay wuxuu ka warramaya nimankan yuhuuddu inay yihiin khuwana mu'miniintana waa uga digay man mid baa ka mida ah in ta'man haddaad ku aaminto hu isaga biqindaar maal fara badan biqindaar haddaad ku aaminto maal fara badan yu'addihi gudi doona ilayka adiga ku gudi doona yu'addih macnaa ku siin doona ilayka adiga ku gudi doona ayaa ka midaba allah leeyi subxaana wa tacaala de wixii kasii yarna waad garanaysaa wa minhum waxaa ka mida man mid baa ka mida inta aman haddaad ku aaminto hu isaga bidiinaar dinaar haddaad ku aaminto laa yu aan kuu gudi doonin ilayka adiga ilaa maa dumta calayhi qaa'ima qaa'imtan way ku camal fashay moogta ilaa maa dumta calayh inaad daa'imsanaato korkiisa qaa'ima adoo taagan mooyaane ilaa maa dumta ay ilaa muddata dawaamika inaad dul joogto amba dul taagan inaad daa'imsanaato amba aad ahaato qaa'ima kii taagan calayhi isaga korkiisa mooyaane ilaa maa dumta inaad ahaato calayhi korkiisa qaa'ima kii taagan mooyaane inaad dul joogto mooyaan ku siinin daalika kaasi dhacan <clears throat> maxay u daliishanayaan oy dadka u dhacayaan daalika dhacani biannahum qaaluu ay bisababi qowlihim hadalkooda sababtiisa ayuunbuu ugu sugnaaday maxaa yidhaha daalika dhacan noocana khiyaamadani biannahum qaaluu ay bisababi qowlihim hadalkooda aawadii ayuunbuu kani ku dhacay ay maxay yidhaahdeen laysa ma ahaanin calaynaa korka yaga uma ahaanin fi lummiyiina kuwan carabta ee waxna qorin waxna aan akhriyin sabiil dariiq aanu ku dambaabno haddaanu maalkooda dhacno waa mushrikiin maalkooda waanu iska dhacaynaa xaqba nooguma laha ku dambaabi mayna bay leeyihin xalaalba xaaraanba nagama aha bay leeyihin dalika kaasi biannahum qaaluu ay bisababi qowlihim hadalkooda daraaddii ayuunbay sidaa u yeeleen qaaluu ay yidhaahdeen laysa calaynaa annaga korka iyaga uguma sugnaanin fi lummiyiina kuwan aan ahlulkitaabka ahayn waxba qorin sabiil macnaa dariiqna lagu ciqaabo ambabana lagu ceebeeyo haddaanu maalkooda dhacno wayaquuluuna waxay ku abuurtaan cala allaahi qaalada bimacnaa caladaa marka la raaciyo ay yaftaruuna bay noqonaysaa wayaquuluuna waxay ku abuurtaan cala allaahi alla dushiisa alkadiba been walxaal hum annahum ayagu yaclamuuna inay ogsoon yihiin inay beenaalayaal yihiin markay leeyihiin kuma dambaabayno kuwa umiyiintaa maalkooda balaa ee waa lagu ciqaabi doonaa balaa maaha siday sheegayaane calayhim sabiil saasay noqonaysaa man awfaa qofka oofiya bicahdihi ay bicahdi illaahi alla axdigiisa qofka oofiyaa ballanku alla ka qaaday waataqaa ilaahayna ka baqa subxaanahu wa tacaala kuwaas ilaahay wuu jecel yahay yuxibuhum fa ina allaaha alle yuxibu kii jecel weeye almuttaqiin kuwaa laka baqa sixaan ina aladiina kuwa yashtaruuna iibsada ku bedela bicahdi illaahi ilaahay cahdiguu ka qaaday oo ah inay rasuulka ilaahay rumeeyaan nebiyu maxamed moxamed calayhi salaatu wasalaam caddeeyaan maaragtay sifaadka uu ku lahaa kutubtii alle iyaga ku soo dejiyey kuwa iibsanaya iyo wa aymaanihim dhaarahoodii ay dhaarteen dhaar bayna ku iibsanaya amanaa adduunyo qaliila yar bilaamaani alqaliila azahiida yani waa curuud eh, alxayaat kuwa ku iibsanaya ulaaika kuwaas laa khalaaqa ay laa nasiiba dheefi ugumay sugnaanin lahum ayaga fi laakhira aakhira wax dheefa kuma laha laa khalaaqa nasiib amba qaybi laa khalaaqa qaybi lahum ayaga ugumay sugnaanin fi laakhira aakhira ugumay sugnaanin walaa yukallimuhum allah allana lama hadli doono subxaanahu watacaala lama hadli doono oo hadal ilaahay ma heli doonaan baa rabbigii walaa yanduru mana eegi doono ilayhim ayaga yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha rabbi ma eegi doono subxaana wa tacaala walaa yusakiihim mana dahiri doono dunuubtii iyo wasikdii adduunyada ay kala tegeen walaa yusakiihim mana dahiri doono walahum waxay leeyihiin cadaabbay leeyihiin cadaabkaasoo aliim waxanuujiya waa ciqaab aada u adag in ilaahay la waayo subxaanahu wa rabbi eegi waayo maaragtay dahirina waayo laakiin iska ilaali xataa adiga mararkii qaarkood baa ciqaabkan wax ku dhow aad ku mudan kartaa shay aan kufriba ahayn ood ku gaari kartaa maalan waxaa ka mid ah ma arkaysaa qofku haddii uu yahay mid maradiisa shullaha dhiga musbilka surwaalkan aad quraamaha dhaafinayso amba khamiiskan amba macawiskan aada shullaha dhigayso waad ku midan kartaa ciqaab intaa leeg waxaa la mida qofku hadduu ku socodsiiyo badeecadda u ibinayo dhaar beera iyo haddaad tahay qof tar sheegasho badan oo dadka waxaa tartay ugu baana qof baan badan haddaad noqoto ma arkaysaa almus markaa saxaabadu way la yaabeen ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم قلت يا رسول الله من هم خسروا وخابوا أبي در وينك سؤال رسولك ويديني الله ويقول در استين كواسي ويهوين واكوي مركز رسوله كعلي المسبل والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان خطر سروالك هذا هيرسن هذا رجنا oo marada ninku inuu kuraamaha dhaafiyo maradiisa oo uu shullaha dhigo horta marda ciqaabka intaa leeg baad ku mudanaysaa marka kalena ma arkaysaa waa mushaabaha aad ku shabahayso dumarka dumarkaa loo baneeyey xaggan ma ogtay mar saddexaadka maradaada dhulka hadday taabato meel nishaasa ay jiidho dhulka halka ka dambaysaa dahiri mayso laakiin haweenkaa loo jibeeyey wuu dahiraya ma og tahay kutiba calayna alqatlu waalqitaalu wa cala alghaaniyaati jaru duyuun وعاد الدمر موقتي مر جيحيد جيدست دولك لا جيديا الله وحده سبحانه وتعالى وإن منهم خبرك مقدمة وإن منهم أي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كي وحا كمذا لا فريق قرأ أي وإن فريقا ساسا وإن منهم إياقي كمذيهين وحا كمذا أهل الكتاب كي لا فريق قرأ يلوون دوة leexiya alsinatahum carabadooda ku leexiya bilkitaab kitaabkiiba ku leexiya yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi ilaahay kitaabkiisa bay bedelayaan kalaamkii ilaahay bay meeshai ka dhaqaajinayaan si ay dadka juhaladaa ugu maley ugu maaragtay tusaan shaygani inuu ilaahay kitaabkiisa ka mid yahay yalwuuna kuwaasoo duwa leexiya alsinatahum carabadooda ku leexiya bilkitaab maxay sidaa u samaynaya litaxsabuu si aada ugu malaysaan litaxsabuu si aad u moodaan amba aada ugu malaysaan hu taxriifka ah amba muxarafka doorinta kaa la dooriyey min alkitaab kitaabka inuu ka mid yahay si aad ugu malaysaan walxaal inaad sia ugu malaysaan maa huwa aanu ahaa ninkaa la bedelay maa huwa muxarafkaasi aanu ahayn min alkitaab ilaahay kitaabkiisa mid ka mid ah wayaquuluuna waxay odhanayaan huwa kani min cindi illaah ilaahay agtiisa ayuu ka yimi walaal bay dooriyeen yaquuluuna ay yidhahdeen huwa isagu min cindi illaah walaal bay sidaa leeyihiin maa huwa aanu ahaa ninkan ay dooriyeen min cindi illaahi alla aanu ka imanin wayaquuluun ay wayaftaruuna waxay ku abuurtaan cala allaahi alla dushiisa alkadiba been waalxaal hum annahum ayagu yaclamuuna ay ogsoon yihiin kan ay la yimaadeen inuu been yahay ma arkaysaa marka ibnu cabaas wuxuu leeyahy yuxarifuun way suulinay ma arkaysaa ma ogtay taxriif ku samaynayaan iyo leexin laakiin lafdiga kitaab ilaahay oo min kutub illaah ma doori karayaan laakiin ta'wiil iyo tafsiir baatila ayay ku awilayaan sidaasuu isagu qabay allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala maa kaana uma habboona ay maa yanbaqii wamaa saxa wama staqaama intaba lagu fasira maa kaana uma habboona libashar qofnaba uma habboona basha an yuutiya inuu siiyo uma cuntanto an yuutiya inuu siiyo hukaa allaahu alla inuu siiyo alkitaaba rabbi inuu kitaab siiyo oo walxukma nebinimo uu siiyo fahm ilaahay kitaabkiisaa la fahmo waannubuwa nebinimo uu alla siiyaa uma habboona uma haddana yaquula uu yidhaahdaa uma habboona linnaasi dadka uu ku yidhaahdo kuuni noqda cibaada adoomo lii aniga ii noqda min duuni illaah suurtagal maaha nebiyullaahi ciise inuu idin faray inaad caabudaan abadan waxaan dhici karin ba wey maa kaana uma ahaanin libasharin qofnaba uma habboona an yuutiya inuu siiyo hu basharka allahu alla alkitaaba rabbi inuu siiyo waalxukma uu siiyo waa fahmin kitaabkii la fahmo wاnubuwa uu siiyo nebinimo uma haddana yaquula uu yidhaahdo yuutiya ku cadfan tahaye uma haddana yaquula uu yidhaahdo linnaasi dadka uu ku yidhaahdo kunuu noqda cibaada addoomma noqda lii aniga ii noqda min duuni illaah ilaahay sokadii walaakin yaqul laakiin wuxuu yidhaahdaa oo u habboon kunuu noqda rabbaaniyiin kuwa rabbi loo nisbeeyo kuwa culimo oo cilmigooda ku camal fala noqda walaakin yaquul wuxuu yidhaahdaa kunuu noqda rabbaaniyiin kuwa rabbi loo nisbeeyo dad rabbi noqda ama arkisa maxay ku noqda sidaa bimaa kuntum tucallimuuna alkitaaba ay bisamada masdariya abaaduna sababiyo weeye qiraadan inaka inoo taallaa tucallimuuna weeye waa min atacliimi bimaa kuntum tucallimuuna ay bikowni bisababi kownikum ahaanshihiina daraaddeed ku noqda kuwa rabbi loo nisbeeyo mucallimiina aad tihiin kuwa bara dadka alkitaaba bara waa guuldarro weyn qofku cilmigiisa inuu ku camal fali waayo waciid darab baa ku jira kunuu noqda rabbaaniyiina kuwo cilmigooda ku camal falo rabbi loo nisbeeyo bimaa kuntum tucallimuun ay bisababi kownikum ku noqda ahaanshihiina daraaddeed tucallimuuna ay mucallimiina aad tihiin kuwa dadka bara alkitaaba wabimaa kuntum tadrusuun ay wa bisababi kownikum ahaanshihiina daraaddeed ku noqda daarisiina daarisiin aatiin ilaahay kitaabkiisa kuwa akhriyaya oo xafidaya sidaa ku noqdabaa allah yidhi subxaana wa tacaala walaa ya'murakum qiraa'adan inaga inoo taalla walaa ya'murukumna waa la akhriyaa walaa ya'murakum haddii sidan loo akhriyo ra-da kordhowgaa la saaro waxay ku cadfan tahay uma yaquula idan haddii yaquula lagu cadfo laadana sila ayay noqonaysaayo meesha waynu ka saari walaa yamurakum oo uma uma haboon maa kaana uma haboona libasharin uma haboona saasay ka dhigan tahay an yamurakum sidaasoo kale wey wamaa kaana libasharin uma haboona ilaahay kitaab iyo cilmi siiyey yamurakum an yamurakum inuu idin faro laada markaas wey an yamurakum inuu idin faro maxay an tatakiduu ka dhigta almalaa'ikata malaa'igta ka dhigta iyo wاnnebiyiina nebiyiinta arbaabaa rabbiye ka dhigta sidaa aynu idin faraana uma habboona idan laadu waa sila laadu sila ayay noqonaysaa walaa ya'murukum haddaad tidhahda markaa dhibaataba ma laha weeye oo walaa ya'murukum idinma amro alleh ma ogtahay istinaafkaa wey ayamurukum ma wuxuu idin amraya bilkufri magaalnimo ayuu idin amraya bacda id antum muslimuun bacda id antum intaad ahaateen dabadeed muslimuuna kuwa hogaansamay laa istifhaamtan inkaari wey kama suurowdo rasuul ilaahay rusushiisa ka mid ah inuu taa idin faro waad garanaysaanoo dhammaan rususha ilaahay dadka waxay ugu yeedhaysay alla cibaadadiisa un wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun dacwad kastoon meeshaa ka bilaabin kuna gebagaboobinna waa biyo oo dhaanshay ma arkaysa allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala waid akhada allah waadkir xusnamiyo id waagii akhada allaahu ilaah qaaday subxaanahu watacaala alla qaada ka qaaday miihaaqa annabiyiin ambiyadiisa uu ka qaaday ballanka iyo axdiga ilaahay uu ka qaaday ma og tahay laga soo bilaaba aadam calayhi salaatu wasalaam ilaa rasusha dhan buu faray haddaba mufasiriintu ballankan ilaahay ka qaaday rusushiisa laba qowl bay ku leeyihin amaba saddex baynu odhan karnaa laba mid qole waxay leeyihiin bilow hore ilaahay ayuu subxaana watacaala ballanka ka qaaday oo yihi markaa nebiniye ambiyaday ilaa ilahay uu ogsoon yahay arwaaxdu ka dhigi doono nebiyada eh ballanka uu markuu ka qaadayey haddii markaan idin diro een kitaab idin siiyo uu rasuulka le idinka daba yimaado amba nebi kale aan soo diro nebigaa la kulantaan isrumeeya oo nebi nebigu soo gaadho waa inuu rumeeyo wey culimada qaarkood waxay leeyihiin maya markii ilaahay u waxyoonayay nebinimada uu rabbi siinayey ayuu ballanka ka qaaday inay isrumeeyaan iyago koodii hore iyo koodii dambaba xataa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ballan sidaasa ayuu kaga qaaday qowl saddexaad wuxuu odhanayaa nebi waliba wuxuu ka qaadayay ummaddiisa ballankan oo wuxuu u sheegayay nebiga isaga ku xiga in ay rumeeyaan aayaadka ugu tafsiirka xoogaa tarkiibka adag ayay aayaddani ka mid tahay ashalu tafsiirkana ayaynu qaadi dhowr qiraa'ana waa la akriyaa lama iyo lima ayuunbaa u jira laamka mar la hoos dhabaa wuu jira marka laamuidaafa la yidhaahdaa tacliil buu faa'iideynayaa ma arkaysa markaa bal sidan u qabo waadkir xusnamiyo id waagi akhada allaahu alla uu qaaday miihaaqa annabiyiin ambiyada cahdigii markuu alla ka qaaday subxaanahu wa tacaala muxuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala لما آتيتكم أي لئن آتيتكم ما أدني ومتضمنة بمعنى الشرط أما جزاء ليلة هذا marka waxaad odhanaysaa lamaa aataytukum ay lain aataytukum haddaan idin siiyo amba bimacnaa mahma waa isla macnoon wey lamaa aataytukum haddaan idin siiyo min kitaab kitaab haddaan idin siiyo iyo wa xikma aan idin siiyo uma dabadeed jaa'akum hadduu yimaado rasuulun rasuulu idin yimaado rasuulka oo musadiqun rumaynaya limaa midka macakum idinka maciinna ah kitaabka siiyey hee laa tu'minunna waad rumaynaysaanoo waad rumaynaysaan bihi waa jawaabtii maada shardiyada ah weeye insha allahu tacaala kaasaynu iskaga gaabsan ka kale tarkiib badan buu leeyahay laladii haddaynu ka soo qaadno mawsuul aynu ka dhigno uma jaakum rasuulka aynu ku cadafno meelaha u raajax latuuminunna waynu rumayn bihi isaga waa rumaynaysaa taasoo alla ballankaga qaaday walatansurunna waydu u gargaari waydu u gargaarihu kaa qaala markaa rabbi markuu ballanka ka qaaday wuxuu yidhi aaqrartum ma aqbasheen aaqrartum ma aqbasheen oo waakhadatum ma qaadeen calaa daalikum kii naasi isrii axdigayga ah isrii axdigaygaasi ma aqbasheen oo ma qaadeen qaaluu waxay idhaahdeen markaa rusushii oo dhani aqrarnaa ilaahayo waanu aqbalayo waanu qaadna qaala rabbi markaa wuxuu yidhi fashhaduu ka marag noqda ballankaa inaad qaadeen wa ana aniguna macakum min ashaahidiin kuwa ka mara kici doona ayaan ahayba rabbi sidaasuu yidhi subxaana wa tacaala ballankaasaa ilaahay ka qaaday inay maaragtay isu nusreeyaan isri waa ballanka marka la adkeeyo ahdi adag uu yahay ma ogtahay saasaa ilaah uga wada qaaday allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala faman tawallaa qofka jeesta bacda daalika axdigaa dabadi fa ulaa'ika kuwaasi hum ulfaasiquun ayagunba ah kuwii baxay afa hayra diini illaahi yabquun ay afa yabquuna ma waxay dalbayaan hayradan mafcuulkiiyo taqadimay soo maaha xasri baa la gelinay afa hayra diini illaahi yabquun ay afa yabquuna ma waxay doonayaan hayra diini illaahi ilaahay diintiisa waxaan waa munkir ilaahay uu diidan yahay cid kastoo maaragtay arrintaa la timaa afa hayra diin illaahi yabquun ay afa yabquun ama waxay doonayaan hayra diin illaah diinta alle diintiisa waxaan ahayn miyay doonayaan yabquun sooce miyay rabaan walxaal miyay doonayaan rabbi diintiisa waxaan ahayn lahu lilaahi alleh aslama uu u hoggaansamay aslama uu u hoga walxaal lahu miyay dalbayaan lahu lilaahi alleh aslama uu u hoggaansamay man mid amba duul fi samaawaati ku sugan iyo walardi arlada ku sugan dawcaa xaala kownihim baa'iciin xaala yihiin kuwa hogaansamay oo ilaahay adeecay wa karhaa xaala kownihim mukrahiin xaala yihiin kuwa la karhay oo la tutuubay haddaba karha maxay tahay tafsiirkeedu muxuu noqonaya culimmadu waxay markay fasirayeen waxay leeyihiin qaarkood waxay u hogaansameen ilaahay subxaanahu watacaala sanaadkii arada kuugu joogaa طawcan wa karha sida ilaahayba ku yidhi walilaahi yasjudu man fi الsamaawaati wاlardi طawcan wa karha walilaahi yasjudu ma fi الsamaawaati wama fi اlardi min daabati wاlmalaa'ika wahum laa yastakbiruun yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wayafcaluuna maa yumaruun macnaha waxa weeye qofka mu'minka ahi waa hoggaansan yahay oo qalbigu ilaahay uga hoggaansamaa iyo qaalibka ogadaba kaafirkuna waa mustaslimu lilaahi karha yacnii wuxuu ku hoos jiraa dee maamulka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo maamulidda alleh iyo awoodda rabbi marka ilaahay ma khilaafi karo waxba ma diidi karo sidaa daraaddeed ayaa mujaahid waa kii lahaa ma og tahay walahu aslaamu fi samawati walardi dawcan wa karhan huwa ka qowlihi wuxuu la macno yahay uun walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard haddaad weydiisa nebi moxamedow ka samada iyo arlada abuuray maxay odhanayaan allah layaquuluna allah allah ayaa abuuray markaa ma diidi karaan ma arkaysaa wailaahi ilallah alla xaggiisa ayuun baana yurjacuuna loo celin doona allah wuxuu ihi subxana wa tacala qul waxaad tidhahdaa nebiyow aamanna waanu rumaynay billaahi alla ayaanu rumaynay wamaa kii ayaanu rumaynay unsila la dejiyey calaynaa korkayaga lagu soo dejiyey wamaa kii baanu rumaynay unsila la dejiyey calaa ibraahiima lagu soo dejiyey wa ismaaciila lagu dejiyey wa isxaaqa lagu soo dejiyey wa yacquuba lagu soo dejiyey walasbaad iyo awlaad alasbaad waa jamcu sibdin waa caruurtii yacquub walasbaad yacquub caruurtiisii lagu soo dejiyey amba kuwa ku abtirsada ahaadeen amba kuwii kale markaa dee lama ohan karo inay waraahim ceelka ku dhigay saas wamaa kii u yuusuf baan u jeeday wamaa kii baanu rumaynay uutiya lagu soo la siiyey muusa muuse la siiyey wa ciisa la siiyey wanebiyuuna la siiyey min rabbihim xagga rabbigoodna laga siiyey laa nufariqu kuma kala kaxaynayno bayna axad axadku baynadu aad jamcun bay gashaa baynu idhi bayna axadin ay bayna jamaaca koox ma kala geynayno minhum ayaga ka mid ah oo qaarna rumayn mayno qaarna ku kufri mayno wanaxnu anagu lahu lilaahi muslimuuna kuwa u hogaansamay baanu allah wuxuu ihi subxaanaه watacaala waman yabtaqi qofka doona hayra اlislaami islaamka waxaan ahayn qofka doona diina waxa lagu nasbiyey tamiis weeye diinnimo xag diineed qofka diin ahaanba u doona falan yuqbala lagama aqbali doono minhu axadka xaggiisa abadan rabbi ma aqbalayo wa huwa qofkaasi fi اlaakhira aakhiro dhexdeedana min alkhaasiriin kuwa khasaaroobay mid ka mida weeye haddaad dariiq raacdo kan ilaahay jideeyaan ahay rabbi kaama aqbalayo man camila camala laysa calayhi amrunaa fahuwa rad allah wuxuu ihi kayfa sidee yahdi allaahu alla u hanuuniya qowma duul alla sidee ayuu u hanuuninaya waa qaar gaalnimada ku baxaya kafaruu gaaloobay rabbi siduu hanuuninaya bacda iimaanihim iimaankooda dabadii gaaloobay kayfa sidee buu yahdi allah alla u hanuuniyaa qowma duul siduu alla u hanuuninaya kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda dabadii sidee ayuu alla hanuunaya subxaana wa rasuul usoo diray soo islaamay oo washahiduu qiray ana arasuula rasuulku xaqa inuu yahay oo risaaladiisu ay dhab tahay oo wajaa-a u yimi hum ayaga albayinaatu aayado cadcadina ay u yimaadeen aayaadkaa faacilkii ah siduu alla hanuuninaya wallaahu alla laa yahdii qadima hanuuniya alqawma duulka aaalimiin dulmiga fale alle iyo khalqigiisaba dulmiya rabbi ma hanuuniyo waa qaar xumaantaa ku baxaya oo ilaahay subxaanahu watacaala u ogaaday inaanay khayr lahayn walow calima allaahu fiihim khayraa la asmacahum waa qaar bilaa khayro weligood ba aanu ilaahay hanuuninaynin wey ulaaika kuwaasi jazauhum mubtada labaad ka dhig ulaaika kuwa jazauhum jasahoodu abaalkoodu ana calayhim ayaga korkooda inay ahaatay wey khabarku halkaasu dhacaya ulaa'ika kuwa jazaauhum abaalkoodu anna calayhim korkooda inay ahaatay weeye lacnat allah waa ismigii annada lacnadaasi moogta lacnat allaah inay ahaatay wey waalmalaa'ikati wa lacnati almalaa'ika malaa'igta nacdashoodu inay korkeeda ahaatay weeye waannaasi wa lacnata annaasi dadka nacdashoodu inay korkooda ahaatay weeye ajmaciin waa isnacdali xataa iyaga laftigooda iyo naarta markay galaan wuu adiga arkay way isku nacdalayaan ma ogtahay haddaad tidhaahdo nacdasha see dadkus wanaasa ajmaciin inaga da aayaadkii ku aragnay naarta inay meesha isku nacdali doonaan oo midbad midii ka horreysay ay nacdalayso dee inta kale mu'miniintaana hadalkeedaba daar alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala khaalidiina xaal ku waarayaan lacnadaasi fiihaa iyada dhexdeeda weligood laa yukhafafu lagama fudaydin doono canhum ayaga xaggooda alcadaab cadaabka lagama fudaydin doono walaa hum manaaha yundaruun kuwa loo kaadin doono intay cudur daaranayan laa yundaruun looma kaadinaya ilaahay yidhi subxaana wa ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi daalika intaa dabadeed wa aslaxuu hagaajiyey ee camal wanaagsan la yimi fa ina allaha alla hafuur allaha dembi dhaafi dambadan weeye raxiim waana allaha naxariista badan leh ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay min bacdi bacda iimaanihim dhe ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda dabadi kuwa gaaloobay uma staaduu sii siyaadsaday kufra gaalnimo ee ku baxay sida lan tuqbala lama aqbali doono towbatuhum lagama aqbali doono waa qarqaradii bay ku gaadhay wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagunba adaalluuna kuwa lunsana way lunsan yihiin baa allah yidhi subxaana wa tacaala kuwa lunsan ayay yihiin ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay walxaalna dhintay hum ayagu kufaar ay yihiin falan yuqbala lagama aqbali doono min axadihim ayaga mid ka mida amba min axadihim axad xaggiisa lagama aqbali doono milulardi arlada muggeed lagama aqbali doono dahaba oo dahab ah tamiish weeye walow iftada haba isku firto bihi arlada muggeed ba ha isku furtae eh. ulaaika kuwaasi lahum cadaab bay leeyihin alim waxanuujiya wamaa lahum mana ahaani min naasiriin lan tanaaluu ma gaadhi doontaan oo gaadhiba maysaan albira samafalid amba aljannata rag baa ku fasiray xataa tunfiquu ilaa ad bixisaan mimaa kii wax ka mida tuxibuuna aad jeceshiin wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min shayin ah faina allaha aladihi kaa bixiseen caliim allah ku cimiga badan weeye subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk